bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bacd faslu <clears throat> qaala اlimam اlxaafid ibnu kahiir raximah اllah faslun bachu mu'ta mu'ta ciidankii loo bixiyey ama bixintii ama qhaswadii mu'ta ayuu fasal yahay fasalkan dagaalkan marka ghaswatu mu'tahna waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa ghaswat اlumaraa dagaalkii umarada sidaana waxaa loogu bixiyey saddexdii amiir ee nebigu uu cayimay oo uu iska daba cayinay oo iska daba magacaabay ayaa ku wada dhinteen zayd bnu xaariثa jacfar bnu abi طaalib cabdullaahi bnu rawaaxa ayaa ku dhinteen saas ayaa marka waxaa loogu magac daray ghaswatu alumaraa ama jeyshu اlumaraa bachu mu'ta ghaswatu mu'ta intaba waa la yidhaahdaa cumrat اlqadaa kadib ayayna dhacday waxaa lala dagaalayeyna waxay ahaayeen ciidankii ruum ayb walamaa kaana fii jumaada alaakhira jumaada alaakhira markay ahayd min sanata amaanin sannaddii sideedaad bacaa sal allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu diray ilaa mu'tah mu'ta wuxuu u diray wa hiya qaryatun waa magaalo min ardi shaam dhulka shaam ka mid ah liya'khuduu say u soo qaataan markaa biha'ri man qolo aarsigooda qutila la dilay hunaaka meeshaa lagu dilay oo min almuslimiina ah dad muslimiinta ka mida ah oo halkaa lagu laayay say uga soo aaraan oo ay yacnii ugu soo aaraan dadkaas oo aarsigoodii ay u qaataan sidaa buu nebigu u bixiyey marka taa waxay tusaysaa in ciidan gaalada lagu bixin karo liajli in ay u soo yacnii dad muslimiino iyagu laayeen si loogu aargudo dayb oo taa ay bannaan tahay ama maxaabiis looga soo fakinaayo ama dadkay laayeen in loogu aayacnii eh, loogaga aaro siyaabahaasoo dhan in loo bixin karo ayb fa amara cala annaasi dadka nebiga wuxuu amiir uga dhigay dagaalka aadayey zayd bna xaarita mowlaahu sala allahu calayh waali wasalam zayd ibnu xaarita ee nebiga mawlihiisa ahaa ee uu xoreeyey aabbihii buu ka dhaxlay waana xoreeyey usaamat bnu zayd aabbihiis weeyaan nebiguna aad ba u jeclaa isaga iyo usaama labadoodaba amiir marka taa isaga ayuu dadka uga dhigay ayb marka dadka mawaalida in amiir laga dhigi kara oo looga dhigi karo dad iyagu axraar oo weligood aan addoonnimo soo marin dad hadda ka hor addoonnimo soo maray in looga dhigi karo amiir ayb imrada yacni caamka ma aha midda caamka ee yacnii khaliifada isagu qof yacnii al min quraysh ayaa nebigu sal l slam uu yidhi oo qof markaa yacnii xor ah aan addoonnimo soo marin quraysh ah inuu markaa ahaan karo iyada laftirkeedana in laga dhigi karo siirada cumar baa waxay ahayd wuxuu yidhi haddii uu noolaan lahaa saalim mowla abi xudayfa la amartuhu amiiraan ka dhigi lahaa buu yidhi amiiruulmu'miniin isagaan idinkaga dhigi lahaa buu yidhi hadduu noolaan lahaa saalim ayb wa qaala waxa uu yidhi nebiga sala allahu calayh ali wasalam in usiiba zaydun zayd haddii la asiibou dhinto fa jacfaru bnu abi aalib faal-amiiru amiirka jacfaru bnu abi aalibin weeyaan fa in usiiba jacfaru jacfar haddii la asiibo ou dhinto facabdulaahi bnu rawaaxa falamiiru cabdullahi bnu rawaaxa weeyaan marka waa dagaalka keliya ee nebigu saddex amiir oo iska daba magacaabay ayb taana marka waxay keenaysaa marka in amiirku uu sidaa uu yeeli karo maslaxada hadduu u arko ciidanka inuu taliyo u bixiyo taliyaha haddii uu dhintana ninkaasaa noqonayo inuu yidhaahdo kan kale hadduu dhintana kaasaa noqonaya inuu dhihi karo ayb haddii marka uu dhintana sidii amiirka uu ku taliyey ayaa la yeelayaa ayb oo iyaga marka jeyshku ninkii uu soo qadimay amiirka weyn ayay qadimayaan mar walba ayb xadiidkaa marka bukhaari baa saa u wariyey min xadiid ibni cumar fakharajuu way baxeen fii naxwin min alaaati aalaafin saddex kun dad gaarayo ama yacni la eg ayay ku baxeen wa kharaja sala allahu calayh ali wasalam macahum nebiga uu la baxay yuwadicuhum isagoo sagootinaya ilaa bacdi ariiq wadada qaarkeed isagoo wadadiiba uu cabaar kula socday oo wadada qayb ka mida ayaa nebigu uu la sii socday isagoo markaa sagootinayo ayb fasaaruu xataa idaa kaanuu bimacaan fasaaruu way socdeen xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bimacaan macaan marka waa magaalo marka baadiyaha shaam dhanka xijaas soo xigta ku taallo ayb xijaaj bay ku soo beegan tahay waana baadiyaha shaam ayb madiino dariiqeeda marka la maro oo yacnii tabuug iyo lasii maro iyo shaam saas loo galaa marka dariiqa shaam iyo xijaaj dhankan madiina waa dariiqaas dheeree marka madaini madaa'ini eh, eh, hamuud iyo dhulkaas sii maro ilaa urdun galo oo saas marka shaam ku galo ayb balagahum waxaa soo gaaray markay meeshaa maraayeen anna heraqla heraql melika ruum boqorkii ruum qad kharaja ilayhim inuu u soo baxay fii mi'ati alfin boqol kun oo ciidan inuu ugu soo baxay ayaa soo gaartay iyaguna marka misay ahaayeen saddex kun boqol kun iyo saddex kun maxay kala yihiin aad bay u kala tiro badan yihiin wa macahu maalik bnu zaafila ou la socdo fii mi'ati alfin ukhraa ninkaa maalik bnu zaafilana boqol kun oo kale isagoo watay yuu soo baxay min nasaara alcarab oo carab nasaaradeedana ka mida ah qolooyinkeeda kirishtaanka ahaa min lakhmin wa judaan iyo wa qabaa'ili qudaaca qudaaca qabaa'isheedii min bahraa'a wa baliy wa balqayn qolooyinkaas dhan laba boqol oo kun dad ku dhowdhowyaa marka ay soo kaxeeyeen iyaguna fashtawara almuslimuuna muslimiintii way tashteen hunaaka meeshaa bay ku tashteen oo waa showreen yani sida muminiinta shanigooduba ou ahaa wa amruhum shuuraa baynahum ayb fashtawara almuslimuuna muslimiintii way tashteen hunaaka meeshaabay ku tale ay ku gorfeeyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen naktubu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u qoraynaa fariin baan nebiga u diraynaa ya'murunaa biamrihi aw yumidunaa ciidankii waa laba boqoloo kun annaguna intaasaan nahay socda hadduu la yidhaahdo amar owna amrana waa samaynaynaa haddii uu yidhaah ciidan idin taageero oo gurmad abaan idinku soo darayaana gurmadkaasaan suganaynaa ayb saabay marka ku tashteen faqaala cabdulaahi bnu rawaaxa cabdullaahi bnu rawaaxa waxa uu yidhi radia allaahu canhu yaa qawmu war qowmka qowmun ama yaa qowmi wallaahi baan ku dhaartay ina aladii kharajtum kaad u soo baxdeen tadlubuuna amaamakum hortiinna aad ka raadinaysaan wixii aad u soo baxdeen hortiinna ayaad ka goobaysaan oo aad ka raadinaysaan <coughs> yacni shahaadata wuxuu u jeedaa marka shahaadada shahaado inay helaan wainakum maa tuqaatiluuna annaasa wa wainakum idinkuna maa tuqaatiluuna la dagaalami maysaan annaasa dadka bicadadin tiro kulama dagaalamaysaan walaa quwatin xoogna kula dagaalami maysaan ee acmaal baad kula dagaalamaysaan marka waxa aad rabtaan ama aad raadinaysaan hortiinna ayuu jiraa awalna dadka cadadkoolama aydnan dagaalami jirin iyo awoode awoodda allaad kaashanayseen intii tabartiinna aan la imaado sameeyo meeshan marka waxaa laga garanayaa marka aayadaha qur-aanka ilaahay aayaatulmusaabara oo alla uu yidhi subxaanahu watacaala dadku hadday noqdaan eh, in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaqlibuu mi-atayn oo markii dambena la nasakhay ee la yidhi eh, alآana kafafa اllahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miaة saabiraة yaglibuu miatayn wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayn biidn اllah wallahu maca asaabiriin marka dambe waa laydinka khafiifiyey ilaahay dacfigiinnii buu ogaa laba boqol idinka ah laba boqol gaalo ah ayay marka u birdhigaysaa yacnii halkii ninoo muslima marka laba gaala inuusan ka carari karin haddii marka ay ka bataanna oo ay labalaabkood ka bataan gaaladu ay labalaab ka badan yihiin muslimiintana waxaa u bannaan muslimiinta inay markaasi ka xeeladaystaan ama ay ka cararaanba ayb mas'aladu marka waxay ku xihantahay waa bannaanaansho ee macnaheedu maahan ma dagaalami karaan muslimiinta maahan dadaa meeshaa iyaduna si aad u khaldan u fahmay oo dadkii muslimiinta iyagoo toban laab laga badan yahay waa dagaalami karaan hadday iyagu shahaado rabaan ama ay isleeyihiin war waxaan wax weyn kuma fadhiyaano waa la dagaalami kartaan hadday isleeyihiin ay la dagaalamaan naftoodu ma aynan halaagin waxaana ku tusaya ninkii halka qof ahaa ee iqtixaamka sameeyey gaalo fara badan dhex galay oo gaaladii faraha badnayd marka isagana laayay iyaguna ay dileen oo dadkii ay yidhaahdeen haadaa alqaa nafsahu ila tahluka ninkan nafsadiisiibuu tahluko ku riday abu ayuub waa ka celiya tahlukada saa u taqaanaan maahan buu yidhi ka jooga ee waa dhinaca kale annagaa waxaan doonnay inaan iska dhaafno jihaadka markaas baa waxaa tahlukadii marka waxay noqotay tarkuljihaad yb macnuhu marka aayaadkaas aayaatu lmusaabara waxaa weeyaan inay iskaga cararaan waa u bannaan tahay haddaynan cararin oo jilbaha ay dhigtaanna waa leeyihiin saasaan afdal ah walidaalika dagaal fara badan oo nebigu uu galay gaalada mar walba labalaabay ka badnaayeen mana laga cararin sooma fahmi ayb halkanna marka iyadu taas saxaabadana fahamkoodu sidaasu ahaa marka shardun aayaadda marka waxaa weeyaan eh, aayaatu lmusaabara sugnaanshada iyo habaadka yay shardi u tahay ayb wujuubkeeda ee ma ahan yacnii inaynan bannaanaynoo ama jihaadkii shardi uma aha ayb iyadoo labalaab laga badan yahay muslimiinta ayay haddana jihaad samayn karaan oo jihaadka shardi uma aha shuruudda marka baabka baababka yacni sideedaba masaa-isha fiqigana shuruuddu waxay ku timaadaa istiqraac iyo tatabuc nusuusta lagu sameeyo ijtihaad saxanna la kordhigo ayb marka sidaa buu yidhi cabdullah bnu rawaaxa wamaa nuqaatiluhum annaga la dagaalami mayno ilaa bihada addiin diinkan baan kula dagaalamaynaa alladii akramana allaahu bihi alla uu nagu karaameeyey ayb ee fanqaliquu taga ayb fa hiya ixda alxusnayayni fa hiya qisadu ama shanigu ixda alxusnayayni weeyaan qisada iyo xaqiiqda waa ixda alxusnayayni laba un wanaag midkood imaa duhuurun guul wa imaa shahaadatun ama shahaado fawaafaqahu lqowmu dadkii way ku waafaqeen fanahaduu wayna hinqadeenoo waa kaceen oo dagaalkii bay u kaceen waxba nebigu uma aynan qorin ayb marka talada faa'iido fara badan bay leedahay iyagu marka way tashteen cabdullahi bnu rawax markuu sidan u dhiirigeliyey waa iska dhaafeen wixii ay hamiyeen hore inay u socdaan bay go-aan ku gaareen <clears throat> falamaa kaanuu markay ahaayeen bitukhuumi lbalqaa balqaa meesha la yidhaha xuduudaheeda markay gaareen laqow waxay la kulmeen jumuuca ruum ruum ciidankii ay soo ururisay ayay meeshaa kula kulmeen <clears throat> fanasla almuslimuuna muslimiintii way degeen ilaa janbi qaryati mu'ta mu'ta magaaladaas dhinaceeda ayay degeen muslimiintii wاruumu ruumna calىa qaryatin qaryo ayay degeen yuqaalu lahaa mashaarif la yidhaahdo uma اltaqow way kulmeen faqaataluu way dagaalameen qitaalan cadiiman dagaal aad u weyn wa qutila amiiru اlmuslimiin muslimiinta amiirkoodii baa la dilay zayd bnu xaarifata radia اllaahu canhu waraayatu calanka isagoo fii yadihi gacantiisa uu ku jiro raayada marka calanka yar ama waqiila calanka weynna waa la yidhaahdaa liwaaa iyo raayada fatanaawalahaa jacfaru jacfar ayaa qabtay calankii marka wanasala can farasin faras ayuu ka soo degay lahu ou lahaa isagu ayb shaqraa'a faraskaasoo shaqraa'a marka yacnii eh, maaran facaqarahaa uu faylo gooyey jacfar faraskiisii ayuu faylo jaray si uunan u cararin faraska aanu uguba cararinba uu faraskii marka dhulka u joogo dagaalkana marka uu ugu qasbanaado waa isku dhiirigelinayaa marka tanna marka culammada abu daawuud iyo kayrkii waxay u daliishadeen in eh, faraska haddii laysleeyahay ay gaalada qabsataa in la faylo goyn karo oo la kharibi karo amase in la yeeli karaba yanii fuqahadana waa isku khilaafsan yihiin masaladaas qaar waxay leeyihiin maadaama naf uu leeyahay ma bannaano ayb qaarna marka waxay leeyihiin iyaga kan cadowgu wato warkuma jiro ee waa midka muslimiintu ay wataan bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin waa la hallayn karaa si aynan gaalada u qaadanin oo muslim ugu laynin ayb masale marka fiqiga abu daawuud kitaabu uljihaad min sunanihi oo uga hadlayo ayb wa qaatala waa dagaalamay xataa quicad intii laga jaray yaduhu lyumnaa gacantiisa midig fa akhada raayata raayadiibuu qaatay calankii biyadihi lukhraa gacantiisii kaleu ku qabtay fa qudicat aydan waa la gooyey iyadana faاxtadana araayata raayadiibuu marka beerka gashtay oo uu marka yacnii hoostiisa ayuu gashtay waa isku duuduubay uma qutila waa la dilay radia allaahu canhu can alaain waalaaiina sana soddon iyo saddex jir isagoo ah cala asaxiixi sida xooga badanoo saxiixa ah <coughs> ayb eh, riwaayada bukhaarina waxay leedahay sagaashan iyo dhowr nabar ayaa ku dhacay ayb min dacnatin oo isugu jiro waran lagu la geliyey iyo iyo iyo iyo iyo leeb lagu tuuray isugu jirto sagaashan iyo dhowr waran baa ku dhacay mid ka midana dhabarka ugama aysan oolin ayb saasuu leeyahaynxadiiku riwaaya iyaduna sidaa leeda bukhaari ku sugan mid ka mida warmahaasi ama dhaawacyadaasi dhabarka ugama aysan oolin yani kulligood hortiisay ku dhacaan isagoo marka waxay tusaysaa inuu marka aad u taagnaa uu sugnaa oo uunan fulayoobin fa akhada araayata raayadii waxaa qaatay cabdullah bnu rawaaxata alansaariy cabdullaahi bn rawaxat alansaariyu ayaa qaatay radia allaahu canhu waa amiirkii saddexaadee nebigu soo magacaabay wa talawama hakaday waa ishakiyey yani waa ishakiyey bacda talawumi ishakin qaarkeed buu ishakiyey ishakin qaarkeed ayuu ishakiyey yacni wuu ishakiyey xoogaa yar buu hakaday talawama marka macnaheedu waxaa weeyaan talawama fi اlmri tamakata waa nagaaday wantadara waa sugtay watalawama wuu ishakiyey bacda talawumi ishakin yar ayuu ishakiyey uma samama dabadeed marka dagaalkiibuu ku sii madax taagay oo dagaalkiibuu kusii socday wa qaatala waa dagaalamay xataa qutila intii laga dilay isagana fayuqaalu waxaa la yidhaahdaa ina haabita bna aqram akhada araayata haabit ibnu aqram ayaa calankii qaatay wa araada almuslimuuna muslimiintiina waxay dooneen an yu'ammiruuhu inay amiir ka dhigtaan calayhim iyaga dushooda inay amiir ugaga dhigtaan fa abaa waa diiday calankiibuu ka soo qaaday waa qabsaday amiir aan kaa dhigana la yidhi waa diiday ninkaan fa akhada raayata calankii waxaa qaatay khaalid ibnu اlwaliid radia allaahu canhu fanxaaza bilmuslimiina muslimiintiibuu gooni ula baxay muslimiintiibuu dhinac dhinac buu iskugu geeyey ayb watalaafa waa xeeladaystay aad buu dagaalka ugu xeeladaystay xataa khalasa almuslimuuna ilaa muslimiinta uu ka nabadgeliyey uu ka badbaadiyey min alcaduwi cadowgii oo gaar ugala soo dhex baxay oo uu cadowgii markaa uu ka soo siibay ayb fafataxa allaahu calaa yadayhi ilaahay marka khaalid gacantiisa ayuu ugu furay guushii marka maxay noqotay muslimiintii marka inuu isku celceliyo cadowgaasna uu ka badbaadiyo inaynan ku wada halaagsanin dagaalka taasuu ku dadaalay wa haadihi nafsuhaa tanoo kale laftirkeeda waxaa la dhihi karaa guul haddii cadowgaagiina dhul uusan kaa qabsanin isagoo marka meel aad isku celceliseen ood muddo dagaalamayseen gurmadkiina kugu yaryahay haddaad ciidankii si xeeladna dagaalkii aad uga soo furdaamiso kuwaasoo aan islahayn waa baqdeen gaaladu markaa isma aynan dhihin muslimiintu waa baqdeen isma aanay dhihin bacdu riwaayaad waxay tilmaamayaan kala bedelo u sameeyey markuu isu kala bedelay bay waxay u qaateen ciidan cusuboo gurmad inuu muslimiinta ku soo kordhay iyaga laftirkooda ayaa dagaalka idinka joojiyey ka istaagtay isaguna marka aayarba uga xaaladaystay sidaasuu marka alla uu ugu furay rasuulkana sal l slam wuxuu yidhi saddexdaa markay dhinteen uma akhada araayata raayada ama calankii waxaa qabtay sayfun min suyuufi illaah seef seefaha ilaahay ka mid ah wuxuu ujeedaa marka eh, <coughs> wuxuu u jeedaa khaalid radia allaahu canhu ayb isagaa marka ilaahay muslimiintii ku guuleeyey meeshan marka mas'alo fiqhi abaa ah laga qaataayo masaladaa waxay tahay haddii imaamkiina aan fariin loo diri karin taliyayaalkii dagaalkana ay la'deen dadka muslimiinta ee markaas meesha joogo waxaa u bannaan ama ayba waajib ku tahay qof iyaga ka mida inay hormariyaan oo taladii marka si kumeelgaara ugu qabto isagana marka ay ka dambeeyaan taasaa marka laga qaadanaya alimaamu axaawi abu jacfar aaxaawi raximah ullah wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa iyadoon amiirka waxba loo sheegin in dadka muslimiinta ay samaysan karaan qof markaa taladooda u sii hayo dagaalka iyo markay ku jiraan culummadii dambe ama fuqahada dambena masale waxay ka qaateen marka jihaadka in imaam laga daba jihaadaa way tahay haddii imaam uu joogo jihaadkii oogaayo isaga in looga dambeeyo arrimaha jihaadka taa iyadu wax shakiya kuma jiro ayb haddii la waayo laakiin imaamkii ama waa jiraa laakiin jihaadkii maba rababa jihaadkiina waa cibaado cibaadaadkii ka midoo tacdiilkiisu dhibaataa ka dhalato culimada markaa waxay yidhaahdeen haddii isagoo dhanba lala-yahay ama uusanba usoo jeedin diin iyo jihaad dadka muslimiinta marka fariidadaas iyo cibaadadaa uga tegi maayo maayaan imaam ayaan jirin uga tegi maayaane waxay samaysanayaan marka maydaankooda amiir jihaadka amiir ugu noqdo sidaasayna ku samaynayaan alimaam ibnu qudaama almaqdisi yaa tilmaamaya haddii idaa tacadara alimaam haddii imaamkii la waayo ama uu cudur daartoomo waxaa imaanaya marka dadka iyagaa amiir u samaysanaya jihaadka haniimaduu u qaybinayaa siyaasadiisuu u maamulayaa wahaakada ayb iyo xaalad daruuro aho sidaan oo kale amiir waa jiraa laakiin fariin looma diri karo waa xaalad aad u daran waxaa laga yaabaa in dadkuba la'daan haddii la yidhaah gacmaha halaysa ah, yacni halays saarto taasoo kale marka yacni nin unbaa marka dadka u hormaraya weliba riwaayada waxay leedahay khaalid ibn lwaliid talada isagaa qabtay iyadoon wax amiir aan laga dhigin muslimiintiina waa ku raaceen markaa xaaladaasoo kale badbaado w waa la ogolyahay shardina uma aha jihaadka imaam in la helo shardi uma ahan fuqahada islaamka qadiiman waxadiian wax caddeeyey oo min shuruudi اljihaad ku daray laabudda min imaam ma jiro madhab waxaa jira marka shiicadu ay qabaanoo isagu dhahayo haddii yani amiir uusan jirin ma la jihaadi karo jamaacadii iyo yani waxyaabo fara badan waa cadil maayaan saasay shiicadu qabi jireen xataa gurigaaga hadduu gaal kugu soo galo ama qof awaanta kaa kufsanayo iyo ilaa imaam laga helo waxba lama samayna dhihi jireen walidaalika shaykhulislaam ibnu taymiya minhaaju sunnaha wuxuu sheegay dadka caamada ahaa oo yacnii cawaamtii meelahaas shiicada ay joogto yaa nin ka mid ah wuxuu u yimid nin shiici ah oo markaa culummada waaweyn ugu jiray markaasuu wuxuu yidhi haddii gurigayga la soo galo oo aniga marka gaalku uu yacnii qof uu e, mutacaddi ah gurigayga uu soo galo naagihii uu kufsanayo wax laynayo ka warran maxaan sameeyaa ma ii bannaan bannaantahay inaan dagaalamo imaamna uusan joogin markaasuu wuxuu yidhi maya ninkii reebaadiha caamiga ah wuxuu yidhi ashhadu calaa anna haada almadhaba madhabu najis waxaan markhaati ka ahay buu yidhi madhabkan madhab wasakh ah inuu yahay oo najis ah uu yahay taasaan markhaati ka ahay buu yidhi ilaa caqli iyo sharci midna ma sheegaya taasoo kale cadowgii guduhu ku dhex jiraa amiiraa la sugayaa dadkiibuu waxbuu baabi'inayaa middaasoo kale suurtagal maa marka cawaamtii baaba diidayoo taas ku gacan sayrtay si uma fahmin ayb tanay marka culammada usoo qaataan iyo qisadii abuu basiir iyo jandal intay iska tageen gees u baxeen ayay waxay aadeen meel badda agteeda ah kooxay noqdeen halkaasay ku dagaalami jireen wax amiir ah oo nebigu u soo cayimayna ma jirin yacnii nebiga hoostiisana kama aynan jihaadaynin sooma fahmi marka hadday duruuf keento arrinkan marka imaam baa iska iskale laa shaka hadduu qaa'im u yahay laakiin hadday duruufi keento daruura ay keento biduuni imaam haddii la jihaado waa saxiix haddaan jihaadka isaga si kale loogu ciyaarin ayb shuruudna marka uma ahan yacnii jihaadka imaam maxaa yeelay cibaado cibaadaadka ka mida weeyaan sida xajkaba imaam aan loogu shardinin salaada jamaacada inuu imaamka tujiyo way haddii la waayo jamaacada miyaa layska daynayaa waa maya sida ay wax ku saxmi karaan baa lagu dadaalaya hadday qolo wax qaladana de masaa-isha diiniga in la leexiyo ma ahan qolada waxqaladunbaa waxqaladay laakiin aqwaasha fuqahada islaamku marna ma qalba iyadu marka ay ku ay tilmaameen oo adilada ku saleeyeen iyadu ma qalbana <coughs> fafataxa allaahu calaa yadayhi marka alla gacmihiisuu ku furay kamaa aqbara bidalika kullihi intaa ku waramay kaa dhammaantiis kamaa ahbara siduu sheegay bidalika kaagaasi uu ku warramay kullihii dhammaantii rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam asxaabahu uu ugu sheegay alladiina bilmadiinati ku sugnaayeen yowmaidin maalintaa wa huwa qaa'imun isagoo taagan cala almimbari isagoo mimbarka taagan fanacaa ilayhim lumaraa fanacaa nebigu wuxuu khabar geeriyaad eh, khabarkii geeridoodii ayuu nebigu sheegay fanacaa wuxuu khabar geeriyaadiyey nebiga al-umaraa'a umaradii ilayhim dadka ayuu u khabar geeriyaad sheegay yacnii inay dhinteen nacyiga waxaa la yidhaha khabarka geeridoo la sheego ayaa la yidhaha marka dadka umarada dhimashadooda ayuu dadkii u sheegay fanacaa ilayhim اlumaraa buu marka uu khabar khabargeeriyaadkoodiibuu u sheegay dadkii tanna waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay qofka dhintay in la dhihi karo ninkii hebelaa ah waa dhintay laakiin waa haddaysan ahayn eh, hadday yani in loo duceeyo kale hadday tahay iyo siyaabahaasoo kale waa bannaan tahay laakiin hadday tahay yacni eh, eh, sidii jaahiliyadoo kale ay samay jireen oo qofka haddii aan khabargeeridiisa la sheegin in markaa yacnii nuqsaan ay ku tahay iyo faanfaan iyo hadday tahay lama ogolo oo rasuulka sal اllahu alayh ali wasalam waa reebay ayb nacyu jaahiliya waa la reebay waaxidan waaxidan mid mid ayuu u sheegay zayd iyo jacfar iyo cabdulahi bnu rawaax caynaahu labadiis indhood iyada oo tadri tadrifaani ay shubmaayaan sal allahu alayh ali wasalam walxadiidu fi saxiix riwaaya abu daawuudna waxay leedahay saddexdooda inay dhinteen markii loo sheegay masaajidkii buu nebiga muddo fadhiyey isagoo murugaysan ayuu ayaamo masaajidka fadhiyey masaajidka uu fadhiyey taana waxay deliil u tahay qofku murug darteed inuu la fadhin karo ama gurigiisa uu joogi karo ama masaajidka uu fadhin karo murugtu ay ka muuqanayso rasuulka iyadoo murugtu ay ka muuqanayso masaajidka fadhiyey wa jaaءa alleylu habeenkii baa yimid fakafa alkufaaru gaaladii way ka joogsadeen can ilqitaali dagaalkii wamaca karati hada alcaduwi cadowgan badnaantiisa iyadoo lala qabo wa qilati cadadi اlmuslimiin muslimiinta tiradooda yaraanteedana iyadoo ay jirto lala qabo binisbati ilayhim marka gaalada loo fiiriyo lam yuqtal lama dilin min almuslimiina muslimiinta khalqun kahiirun dad fara badan lagama dilin calaa maa dakarahu ahlu siyar siday sheegeen fa fainahum lam yadkuruu ma aynan sheegin fii maa sammow dadkii ay magacaabeen ilaa naxwa alcashara toban wax lamiday sheegeen <coughs> oo toban qof meelahaasaa muslimiintii uga dhimatay cadow laba boqoloo kun ah, iyo muslimiintii saddex kun ah toban baa muslimiintii uga dhimatay wa kara almuslimuuna muslimiintii waa soo laabteen raajiciina iyagoo soo noqonay wa waqa allaahu ilaahay wuu koriyey shara alkafarati gaalada shartooda alla muslimiintii marka waa ka koriyey walahu alxamdu waalminna ilaa anna haadihi alqaswata laakiin dagaalkan kaanad waxay ahayd irhaasan mid yacnii gogoldhig oo kale u ah limaa bacdahaa wax ka dambeeyo oo min qaswi ruum ibnu kaiir marka wuxuu leeyahy dagaalkan mu'ta ujeedkiisu wuxuu noqday gogoldhig iyo albaab laga galo in ruum lala dagaali karo ayb yaa gogoldhig ay u ahayd maxaa yeele ruum waxay ahayd dowlad aad u weynay ahayd furusna dowlad weyn bay ahayd waraaqihii nebigaa gaargaaray sala allahu calayh ali wasalam oo u diray carabtii unbaa markaas ayaa aada loo jafayay oo weli maka lama furanin tan marka waxay ahayd muqadamo iyo gogoldhig bay ahayd jasiirati alcarab markii nebiga uu gacanta ku dhigay oo dhulkii u dhowaa ee carab ay markaa ku xooga badnayd oo nebigu ku soo wareegay sala allahu calayh ali wasalam isagoo markaa nebiga <clears throat> sakaraadka saaran intaanu sakaraadin waxyar ka hor ayuu ciidan diray usaamatu bnu zayd oo madax uga dhigay u baxo markaa dhankaa iyo shaam oo ruum markaa la dagaalamo taasaana marka ruum ay kusii fogaatay ilaa markii dambe la gaaray ee dhulkan shaam oo dhan iyagaa ka telin jiray dimashqi shaam iyo xalab iyo meesha layra ximsa iyo kulli iyagaa ka telin jiray ilaa meelahaas oo dhan inta la dhaafay caasimaddii heraqle uu joogi jirayoo qustantiin ilaa muslimiintu ay gaareen ay qabsadeen mararkii dambe ilaa ana haadihi اlqaswata dagaalkan kaanad waxay ahayd irhaasan irhaas waxaa la yidhaahdaa waxaa loo isticmaalaa inta badan khawaariqulcaadada waxyaabaha caadaadka ka baxsan ayaa waxaa loo qaybiyaa mucjizo iyo karaamo iyo irhaasaad irhaasaadku waxaa weeyaan nebiga inta aan loo waxyoonin ka hor mucjizaadka la siiyo ee gogolxaarka u ah nebinimada afartan intuunan gaarin in loo waxyoonin waxyaabaha khaariqulcaadada ee caadada ka baxsan ee la tusaayo nebiga ka soo muuqanayo ka soo daahirayo ayaa waxaa la yidhahdaa irhaasaad hadhow marka dambe nebinimada marka uu galo bacda nubuwa wixii la siiyo mucjizay noqonaya isaga marka wuxuu u isticmaalay marka wuxuu leeyahay waxay u ahayd gogoldhig ruum dagaalkeeda dambe ayay tan gogoldhig u ahayd wa irhaaban bay ahayd cabsigelin iyo bajin liacdaa'i illaahi alle cadowga acdaa'diisa iyo warasuulihi cadowga alle cadowga rasuulkana bajin iyo cabsigelin bay u ahayd ilaa nin walbaa markuu maqlo kii alle rasuul cadow ku ahaa markuu maqlo nimankii waa sii socdaano ruumay ku duuleen oy shalay la soo dagaalameen ruum waxba waa ka keeni weysay waa cabsanayaa ninkii meel xoogaa ku haystay oo dhan marka waa cabsanayaa wuxuu daadinayaa marka aaladii iyo wixii iyo uu isku ururinayo waa isdhiibayaa marka marka dagaalkana qasadka laga leeyahay way ku jirtaa bajintaas iyo yacnii iyo eh, iyo muqadamaad in loo sii sameeyo ayb faslun fatxu maka maka furashadeeda ayuu fasal yahay fasalkan mu'ta marka halkaasay ku dhammaatay marka jacfar markuu dhintay nebiga wiilashi ilmihii jacfar uu dhalay iyo waa loo keenay timihii buu ka xiiray waa dhaqaalay jiray agoontii markaa jacfar uu ka dhintay radia allaahu canhu wuxuuna yidhi maalinkaas oo geeridiisu timid isnacuu liaali jacfarin طacaaman fainahu qad ataahum maa yushhiluhum ayb reer jacfar u sameeya cunto wax shuqliye ayaa u yimid marka waxaa taasna laga qaatay marka dadka laga dhinto meesha dadka yanii dadka laga dhinto in iyaga inta wax loo soo sameeyo oo maalin maalmaha laga kaafiyo inay dab galaan oy shaqo galaan in laga kaafiyo iyaga in wax loo soo diro cunto iyo wax loo keeno caaisha radia allaahu canha hadday maqasho dad laga dhintay waxay u keeni jirtay talbiina mushaari oo kale wax ah ayay intay usoo samayso ayay agdhigi jirtay marka intay usoo tacsiyeyso ayay cuntada agdhigi jirtay waana ku tegi jirtay waxaan marka dadku ay kor fadhiyaan oo ay maalmo dul fadhiyaanoo saddexdii baa la laabayaa toddobadii baa la laabayaa ay leeyihiin kulluhu waxaa weeyaan waa acmaalun jaahiliyatun waa acmaal jaahili ah weeyaan in laga fogaadana ay tahay bal cagsigeeda ay sax tahay bal cuntada noocaas ama xoolaha waxaas lagu qalo waxay u qalan yihiin waxaa weeyaan faan oo dadka waxaan aragnay in badan marka laga qanciyo xataa war waxaan iska daayay waxay ku leeyihiin dad odayaal abaa waxay leeyihiin ninkii hebel ahaa waa dhintay gurigiisa waxna laguma qalin caab waay ninkii intaasoo ilmow dhalay magaciisii waa dheeraa haddana gurigiisii neef laguma qalin arrintaas ceebay lagu tahay annagaa soo gadaynay leeyihi idan marka haadihi waxaa weeyaan waxay soo gelaysaa min mucaaqarati alacraaf ayb abu daawud iyo ibnu ibnu abi shayba waxay wariyeen nabiga sal اlahu ala ana nabiya sal l slam nahaa can mucaaqarati alacraaf nebigu wuxuu reebay reer baadiyaha gowracooda gowraca reer baadiyaha waxaa lagu fasiray waa isugu faali jireen waxay dhihi jireen annaga nin walbaa wuxuu leeyahy anaa kaa martisoor badan anaa kaa xoola qal badan markaasuu intuu soo tago ayuu kanna boqol qalayaa kanna boqol iyo xoogaabuu qalayaa xoolaha noocaasoo kale saxaabada ma cuni jirinba waxayna ku tawjiihiyeen culummada sababta aan loo cunaynin waxay tahay wamaa uhilla likayriillaahi bay soo gelayaan ilaahay ayrkii wax ah ilaahay kayrkii baa marka loogu qayliyey sababka loo gowracaaba waxay tahay tafaakur iyo faan iyo kibir macnahaasuna wuxuu sheegayaa kamaaluddiin addamiiri kitaabkiisa layraa xayaat اlxayawaanka ayb macnaha laftirkiisuu sheegay xadiidkana waa xasaniyey ayb waxaas marka in laga fogaado waayo dadkana laga joojiyo aanna la cunin meelahaasna aan la tegin ayb faslun fatxu maka maka furashadeeda marka ibnu kaiir wuxuu yidhi nadkuru fiiha <clears throat> fasalkan dhexdiisa waxaan ku xusaynaa oo aan ku sheegaynaa mulahasa ghaswati fatxi maka maka furashadeedii duulaankii ahaa oo kooban allatii akrama allahu caza wajalla biha rasuulahu kaasoo taasoo alla subxaanahu wa tacaala nebigiisa uu ku karaameeyey wa aqara caynahu ishiisana uu qaboojiyey bihaa fatxigaa uu ku qaboojiyey guushaas mako ilaahay nebigiisa waa ugu ilqaboojiyey <clears throat> wa jacalahaa calaman daahiran calaa iclaa'i kalimatihi wa jacalahaa uu yeelay alle calaman yacni wax muuqdo calaamad ah ama mucjizo daahiran muuqato calaa iclaa'i kelimatihi kelmaddiisa saramarinteeda uu saramarinayo ku muuqato ayb wa ikmaali diinihi iyo diinkiisa kaamil yeelidiisa walictinaa'i binusratihi iyo inuu alla subxaanahu watacaala uu aad uu yacni ugu dadaalay nebiga u gargaaridiisa ayb ayb taas marka wax yar baan ka bixinaynaa buu leeyahy marka ibnu kaiir wadalika annahu lamaa dakhalat khusaacatu sababkii marka dagaalka keenay buu ka bilaabayaa marka sababta dagaalka keentay wadalika annahu lamaa dakhalat markay gashay khusaacatu qoladaa khusaaco la yidhaahdo kamaa qadamnaa saan soo hormarinay caama alxudaybiyati sanadkii xudaybiya heshiiska la saxeexanayay fii caqdi rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga safkiisa ama guntintiisa markay heshiiska ka soo gashay khusaaca wa dakhalat banuu bakrin reer bani bakarna ay galeen fii caqdi quraysh quraysh heshiiska dhinaca ay ka gunuday markay galeen wa duribat ilmuddatu muddadiina la goostay oo la yeelay ilaa cashri siniina toban sano inaan laysdagaalamin amina annaasu dadkii way nabadgaleen way nabadamina eh, annaasu dadkii way nabadgeliyeen bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale amina annaasu bacduhum bacdan dadkii qaarkood qaarka kale waa isku nabadgaleen wamadaa min almuddati muddadii waxaa ka tegey sanatun muddadii tobanka sane lagu ballamay in la joojiyo dagaalka sanad baa tagtay wa min athaaniyati sanadii labaadna naxwu tiscati ashhurin sagaal bilood wax ku dhowdhow baa tegey sanad iyo sagaal bilood marka heshiiska laga joogo falam takmul ma aynan dhammaystirmin sanadii labaad <clears throat> xataa qadaa nawfal bnu mucaawiyata addiiliyu ninkaa nawfal ibnu mucaawiyata diili la yidhaahdo ayaa <clears throat> wuxuu ku dheelmaday fii man adaacahu maca man adaacahu dadkii raacayna iyagoo ay la jiraan min bani bakrin reer bani bakar ibnu cabdimanaah <clears throat> qoladaa reer bani bakar wixii ka raacay iyo isagii ayaa yaa dheelmadeen oo way qalab qaadeenoo xilli aroora bay tageen ama habeen ah fabayatuu waxay mireen khusaacata khusaacay mireen calaa maa'in lahum ceel ay iyagu lahaayeen ayay ku mireen ceel ay iyagu lahaayeen ayay ku mireen reer khusaaca oo markaa ceel ay lahaayeen iska joogo ayay mireen dad bay ka laayeen marka ayb fabayatuu khusaacata calaa maa'in lahum yuqaalu lahu lwatiir faqtataluu hunaaka meeshaabay ku dagaalameen ayb biduxuulin aarsi iyo aargoosi bay ugu dagaalameen kaanat libani bakrin bani bakar ay ku lahayd calaa khusaacata khusaaco korkooda min ayaami aljaahiliya maalmihii jaahiliyada yacnii wakhtiyadii jaahiliyada ay islayn jireen reer bani bakar baa dad laga qabay markaa marka reer bani bakar aarsi baa ku maqnaa iyaga oo iyagii baa marka dad laga qabay aarsigii jaahiliga ayay marka reer bani bakar iyagoo ku socdo ayay khusaaco marka dagaal ugu soo qaadeen heshiiskii baana lagu jiraa reer khusaaco nebiga safkiisay ku jiraan reer bani bakarna quraysh safkooday ku jiraan reer bani bakar oo soo duulay waxay ka dhigan tahay quraysh oo soo duushay duushayna wa acaanat qurayshun qurayshna way kaalmaysay bani bakrin reer bani bakar calaa khusaacata bay ku kaalmaysay bisilaaxi hub qurayshna marka hoos bay hub uga dhiibtay uga dhiibeen wa saacadahum bacduhum qaarkoodna way kaalmeeyeen binafsihi buu ku kaalmeeyey bacdigaasi nafsad ahaan nafsadoodii bay ku kaalmeeyeen khufyatan yani si qarsoodi ah wa farat khusaacatu khusaaco way carareen ila alxarami xaramkii bay soo magan galeen ay carareen fatabacahum banuu bakrin reer banuu bakar waa soo dabagaleen ilayhi ila alxarami xaramka xaggiisay usoo dabagaleen fadakkara qowmu nawfalin nawfal qoladiisii waxay xusuusiyeen nawfalan ninka balaayada shidee nawfal bilxarami xaramkiibay xusuusiyeen oo xaramkii bay ku waaniyeen war xaramkan ha ku dagaalamin bay dheheen niyaho wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittaqi ilaahaka war ilaahaaga ka cabso nimanka xaramkay kaa galeen fa qaala wuxuu yidhi laa ilaaha lahu lyowm laa ilaaha ilaah lahu isaga uma sugnaanin alyowma maanta ninkaan aad arkaysaan maanta ilaah ma leh ama xaramku maanta ilaah ma leh faqaala markaasu wuxuu yidhi eh, wallaahi baan ku dhaartaye yaa bani bakrin reer bani bakarow innakum idinku la tasriquuna fi lxaram balaaye marka shaydaannimo ayuu u muujiyey marka wuxuu leeya haddaad reer bani bakar tihiin idinkoo xaramka ku jiraad wax ku xadaan ayb ah, wax ku xadaan afalaa tudrikuuna fiihi ka'rakum aarsigiinni miyaydnan ku gaari karin xaramka dhexdiisa waxba waa ku xadaane midinkaa xaram dhowro mar haddaa wax ku xadaan wuxuu leeyahay awalba yacni maalka dadkaba waa ku xalaashateene dhiiggoodana maa ku xalaashataan oo aarsigiinni maa qaadataan buu leeyahay shaydaanku marka dadka waxaa weeyaan yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruuran qultu waxaan idhi buu leeyahay marka ibnu kaiir baa dhahaya qad aslama nawfalun ninkaa nawfal layraa waa islaamay haadaa kana bacda daalika <coughs> xaaladaha kadib iyo dhibaatadaa uu soo maray kadib iyo waxa uu kharibay kadib wuu islaamay ayb wacafa allaahu canhu ilaahayna waa cafiyey ilaa alislaamu yajubu maa qablahu ayb waxadiiuhu xadiikiisana muharajun fi saxiixayn xadiikiisana saxiixaynka ayaa lagu soo bixiyey radia allaahu tacaala canhu ayb waa ninka marka waaan ay ku dhalatay isaga waqataluu min khusaacata marka dadku dabcan hadday wax ka hallaabeen ee hadda iyagu ay dib wax ka wanaajinayaan waabaa wax idinka hallaabay in lagu dul taagnaada ma ah dabci marka soomaalidu leedahay waxaa ka mid a qofka iska dhaaf qof xumaan awal lagu yaqaanay iska badaa qofkii wanaagsanaa oo mar xumaaday maalan qofkii isagoo wanaagsan baa mar waxun ka dhaceen yaanay marka u dulqaadan karin soomaalidu ama aynan u asturi karin waxaas qofkan isagoo yani saaibuhayani asaabu hay ah oo qof khayr lagu yaqaanay ah ayaa kuf ayaa ka dhaca kufid halkaa mar marka uu kufo in laga indhallaabo nebigana dhaqankiisu saasuu ahaan jiray sala allahu calayh ali wasalam saxaabaduna saasay ahaayeen hore waxaan u soo marnay sacdu bnu cubaada markii nebigu uu yidhi yaa cabdullaahi bnu ubay iiga iigaga cudur daaraya oo iga celinayo nin dhibkiisu gurigayga uu soo gaaray waa kii sacdu bnu mucaad uu yidhi eh, ama usayd bnu xudayr ishkaal badan baa ku jira soo marnay waa kii uu yidhi anaaka anagaad hadduu annagana yahayna waa dilaynaa hadduu walaalahan ka tirsan yahayna adaan amrayo waa dilaynaa markaa waa kii sacd ibnu cubaada uu yidhi marka innaka wuxuu yidhi ma ku dhacdid sidaa ma yeeli kartid mana dili kartid hadduu qoladaada ah, yacnii <clears throat> saasuu ku yidhi marka isagoo cabdullahi bn ubay difaacayo waa ka markuu sayd ibnu xudayr uu yidhi innaka munaafiqun tujaadilu cani اlmunaafiqiin munaafiq baa tahay munaafiqiinta u doodaya caa-isha maxay tihi marka radia allaahu canha nin wanaagsan buu ahaa casabiyad baa qaaday markaas maan isagoo nin wanaagsan buu ahaa casabiyad baa qaaday kadibna nin fiican buu ahaa mar walba xaaladahaas oo kale marka qofku markay ku dhacdo in laga indhallaabaa wanaagsan ayb waqataluu min khusaacata khusaaca waxay ka dileen rajulan nin yuqaalu lahu munabbih la yidhaahdo wataxasanat khusaacatu khusaaco waxay isku dhowrtay oo ay dhufays ka dhigatay fii duuri maka guryihii maka fadakhaluu daara budayn bni warqaa ayay galeen wa daara mowlan lahum iyo mowlo ay lahaayeenoo yuqaalu lahu raafic la yidhaahdo faintaqada cahdu qurayshin bidalika ballantii quraysh sidaabay ku burburtay maxaa laga qaadanayaa marka waxaa laga qaadanayaa xukmu almucaawin qofka mucaawinka xukunkiisu ka xukmi lmuqaatil heshiiska burintiisa ee marka laga hadlayo iyo dagaalada marka la joogo culammadu saasay yidhahdaan ibnulqayim saasuu leeyahay qofka cid kaalmeeyo ee dagaal ku kaalmeeyo iyo ninkii dagaalamay waa isku xugun soo ma fahmin quraysh hadda iyagu laguma ogeyn oo dagaal hadda iyagu toos uma soo gelin laakiin qolo dagaal gashay bay hub siiyeen marka ninkii nin soo hubeeyo waad soo dagaalgalay hadduu soo hubeeyo waa soo dagaalgalay haddii uu markaa yacnii eh, dagaalka toos u galo waaba eh, waa muxaarib oo nin dagaal markaa ku jira weeyaan haddii markaa yacnii uu qariyo ama talo ku leeyahay wahaakadaa ayb hadday marka sidaa tahayna qurayshi quraysh marka waxay noqdeen dad dagaalamay binaan calaa daalika heshiiskii saasuu ku buray waxyaabaha marka cahdiga uu ku buro waxaa ka mida imaamka qolada uu la heshiiyo <clears throat> hadday qole cadowgiisaa soo kaalmayso way buriyeen heshiiska waa jebiyeen hadday iyaga dagaalka galaan waa jebiyeen heshiiska ayb haddii qaarkood ay heshiiska ku ciyaaraan ay jebiyaan kuwa kalena ay u aamusaan labadooda waa isku xugun kuwii aamusay iyo kuwii dagaalka galay kulligood waa isku xugun nebigu saasuu ka dhigi jiray sala allahu calayh waali wasalam ayb reer bani quraydow saa ku xukumay quraysh baa saa lagu xukumay quraysh oo dhan heshiiskii inay jebisay buu nebiga ka dhigay qolena kama tegin qolo uu weydiiyeyna ma jirta rasuulka calayh isalaatu wasalaam laakiin hadday qole heshiiska ka baxdo qaybtii kale bulshada ay soo baxaanay u sheegaan oo yidhaahdaan war qoladan heshiiskii bay burisay waa la kala reebayaa markaas qoladii soo sheegtay waa la daynaya laakiin ninkii aamusay iyo kii dagaalamay labadooda isku xugun oo heshiiskii marka dhinacoodu wuu ka buray ibnulqayim zaadulmucaadka saasuu tilmaamay ayb xukmu rid'i iyo xukmulmubaashirka dagaalka la baashiray sawaa weeyaan arid'u waa ninka garabka u noqday kana waa dagaalamay kana garabbu u noqday waa isku xugun yani marka heshiiska waa kaga burayaa sidaas ayb fakharaja camru bnu salim alkhusaaciyu baa soo baxay wa budayl bnu warqaa alkhusaaciyu xataa atow rasuula اllahi sal ly slam intay nebiga uga yimaadeen faaclamuuhu way ogeysiiyeen bimaa kaana min quraysh wuxuu quraysh ka ahaaday wastansaruuhu way gargaar dalbeen nebigay gargaar weydiisteen calayhim in looga gargaaro bani bakr faajaabahu sala اllahu alayh ali wasalam nebiga waa yeelay ile xilfi bay la ahaayeen <clears throat> wa basharahum wuxuuna ugu bishaareeyey binasri guul <clears throat> ayb wa andarahum gaalada laftirkoodaan isku mid markaa ahayn reer khusaacana nebiga ay mar walba ku jaal ahaayeen reer beni bakarna quraysh waa way kala duwanaayeen mar walbana danigooda waa u wanaajin jireen rasuulka walidaalika nebigu mararka qaar reer khusaaca waa kaalmaysan jiray gaalada marka uu rabo akhbaar in looga keena iyo waa soo marnay jaasuus uu diray hadda ka hor reer khusaaco ahaa ee u war keenay wabasharahum binnasri ayuu ugu bishaareeyey waandarahum wuxuu uga digay anna abaa sufyaan abuu sufyaan sayaqdamu calayhi inuu usoo geli doono mu'akidan ilcaqda isagoo caqdiga adkaynayo oo dhahayo heshiiskii waanu ku dadaalaynaan nadaa markaan wa annahu isagona sayarudduhu inuu celin doono bikayri xaajatin xaajala'aan fa kaana kadalika sidaa buu ahaa oo nebigu markaas kaanahu marka in lasii ogeysiiyey inuu abu sufyaan imaan doono isagoo heshiiska ka qoomamaysan jebintiisa dabadeedna marka uu leeyahay nebiguna uu ku diidi doono wadalika anna qurayshan quraysh nadimuu way shallaayeen calaa maa kaana minhum wixii ka xasilay fabacuu abaa sufyaan abu sufyaan bay direen liyashudda alcaqda caqd heshiiska si uu usii adkeeyo alladii baynahum wa bayna muxamadin sala allahu calayh waali wasalam wayaziida uu u kordhiyo fil ajali wakhtigiina muddadiina aan badsanna fakharaja waa baxay falamaa kaana bicusfaan markuu ahaa laqiya budayla bna warqaa ayuu la kulmay wahuwa raajicun min almadiinati isagoo madiine ka soo noqday fakatamahu budaylu budayl waa qariyey maa kaana min rasuulilah sal slam warkii rasuulka sheegay iyo wixii nebiga isaga ay ku sheekaysteen shib waa ka qariyey abu sufyaan uma sheegin wadahaba abu sufyaan abuu sufyaan waa tegey xataa qadima almadiinata intuu ka tegey fa dakhala calaa bnatihi gabadhiisiibuu u galay weli markaa waa gaal isagu muslim ah. maaha ummi xabiiba zawji rasuulilahi sal l slam radia allaahu canha fadahaba wuxuu doonay liyaqcuda calaa firaashi rasuulilahi liyacqida buu dhiga liyaqcudahu inuu ku fadhiisto calaa firaashi rasuulilahi sal l slam famanacathu way u diiday wa qaalad waxay tidhi innaka rajulun mushrikun nin mushrig abaa ah tahay najasun oo qalbigiisu markaa najaas ay ku jirto daahir ahayn ayb fa qaala wallaahi yaa bunaya ilaahan ku dhaartee gabadhayda laqad asaabaki waxaa ku helay bacdii aniga gadaashay sharun aniga gadaashay shar baa ku asiibtay buui isaga markaa weli ma islaamin uma jaa rasuululahi sala allahu xadiidkanna markaa ishkaal badan buu leeyahay saxiixu muslimka iyo meelaha aad loogu xalliyo riwaayaadkiisa uma jaءa rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigii baa yimid facarada calayhi wou u bandhigay maa jaءa lahu wuxuu u yimid falam yujibhu sala اllahu alayh ali wasalam nebiga uguma ajiibin bikelimatin kelmad waaxidatin mid ah xataa uma dahaba ilaa abi bakrin buu u tegay radia allaahu canhu fadalaba minhu wuxuu ka dalbay an yukallima rasuula allahi sal l slam nebiga inuu la hadlo fa abaa calayhi waa ku diiday isagana uma jaءa ilaa cumar radi allahu canhu faaqlada lahu waaba ku adkeeyey warka wa qaala waxa uu yidhi ana afcalu daalika maanaha sidaa yeelayuu yidhi ana aniga miya afcalu daalika saa yeelaya intaad heshiiskii ku ciyaarteenad burburiseen maanaha nebiga u tegayo wallaahi low lam ajid ila la laqaataltukum bihi low lam ajid haddii aanan helin oo aanan helaynin ila dara wax yar maahan laqaataltukum bihi waa idinla dagaalami lahay wa jaaءa caliyan radia allaahu canhu cali buu u yimid falam yafcal ma samaynin isagana wa min faatimata binta rasuulillahi sal slam faatimo gabadhii rasuulka ahayd radia allaahu canha ayuu wuxuu ka dalbaday an ta'mura waladaha alxasana wiilkeeda xasan inay amarto an yujiira bayna اnnaas dadka inuu kala magangeliyo orada wiilkaaga dir buu yidhi nebigu waa jecel yahay arrintan marka si uun dadkii ha kala badbaadiyo dadka inuu magangeliyo faqaalad waxay tidhi maa balaqa bunayi ayb bunaya maa balaqa bunayu daalika wiilkayga wiilka yarkaa ma gaarin bay tiri sidaa wamaa yujiiru axadun calaa rasuuli illahi sal l slam qofna ka magangelin maayo rasuulka korkiisa fa ashaara calayhi caliyun radia allahu canhu yaa u ishaaray an yaquuma huwa inuu isagu istaago fayujiira bayna اnnaas dadka uu kala magangeliyo fafacala warajaca ilaa makata isagii baa saa yeelay warajaca ilaa makata makuu u laabtay faaclamahum bima kaana minhu wa minhum wuxuu ogeysiiyey wuxuu isaga iyaga dhex maray faqaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi maa zaada yacnuuna waxay u jeedaan caliyan waxba ma aanu kordhinin an laciba bika ilaa annahu laciba bika waa kugu dheeldheelay waa kugu waa kugu jeesjeesay maahana waxba kuuma samaynin uma sharaca rasuulu lahi sal l slam fi ljahaazi ilaa maka nebigu wuxuu gudagalay inuu maka xaggeeda u diyaargaroobo wasa'ala allaha caza wajalla alluu su'aashay an yucammiya inuu qariyo calaa qurayshin quraysh alahbaara ahbaarta inuu ka qariyo <clears throat> inuu marka duulaan usoo socdo akhbaarta duulaankiisa iyo diyaargarowgiisa <clears throat> ayuu nebigu alla ayuu ka bariyey inuu ilaahay quraysh inuu ka qariyo warkaa fastajaaba lahu rabbuhu tabaaraka watacaala rabbigii waa ka ajiibay walidaalika saa darteed lamaa kataba xaaib ibnu abi baltaca saxaabigaa xaaib ibnu abi baltaca marka uu qoray kitaaban warqad ilaa ahli makata reer maka uu u qoray <clears throat> yuclimuhum isagoo ogeysiinaya fiihi kitaabka dhexdiisa bimaa hama bihi rasuululahi sal slam waxa nebigu ku fakeray oo min alcazmi go-aan ah calaa qitaalihim dagaalkooda ou go'aansaday ah warqaddii uu saa ku qoray wa bacaa bihi ou la diray maca imra'atin haweeney maceeda ou la diray waqad ta'awala fii daalika waqad ta'awala waana ta'wiilsaday xaadib fii daalika arrinkaa yani arrintaas wuxuu is yidhi marka yacnii kollee nebigu waxba kama dhibi doontee adna maslaxadaada ku raadso oo yacnii waxuuna kugu yacnii qiimeeyaan nimankaas gaalada ah aad kolleena nebiga sala allahu calayh waali wasalam dhib uma keeni doonto taawiilku marka kaas waay ibnu xajar iyo siay tilmaameen iyo ibnuljawsi iyo a'imo fara badan say sheegeen ayb binaan calaa dalika marka xaadib ibn abi baltaca wuxuu ahaa mutaawil qof markaa ta'wiilsaday yacni ficil ay dhici karta inuu gaalnimo yahay buu ku dhacay laakiin muta'awil ayuu ahaa ta'wiilkiisaas oo u qaatay arrintaani nebiga inaynan dhibaynin ayaa marka wuxuu ka indha tiray wixii saxda ahaa markaasu wuxuu sameeyey ficilkan saasaa marka maanic min mawaanic اlkufri ayaa ku qumay sidaa darteed baan marka uusan gaal u noqonin ayb amaa ficilku inuu gaalnimo yahay cumar baaba caddeeyeyo nebiga hortiisa ka caddeeyo waxa uu yidhi innahu qad kafara rasuulka ilaahayow ninkan waa gaaloobay ee aan dilay idaa marka nebigu wuxuu dhihi lahaa haddii camalkaasu camal gaalnimaa uusan ahayn war ha dhihin buu dhihi lahaa waxaan lagu gaaloobin cumarow dadka ha ku gaalaysiinin buu dhihi lahaa haddii zino iyo tuugnimo iyo isbaaro la dhigto iyo ay la mid ahaan lahayd wuxuu dhihi lahaa war cumarow joog gaalnimada dadka ha kula degdegin saasuu dhihi lahaa marka nebiga kaannahu aqara gaalnimada kama hadlin rasuulka xaadib laftirkiisana gaalnimadii lagu tuuray kama hadlin yacnii iyadaas inuu ka cudur daartou bilaabaye ma uusan dhihin war ninkan muxuu iigu gaalaysiinayaa waxaan gaalnimo ahayn ma dhihin walidaalika markaa icaanatu اlkufaar cala اlmuslimiin waa kufri cumarna nebigu ka hor sheegay xaadib laftirkiisana isla markiiba wuxuu bilaabay inuu uga cudur daarto waxa uu u sameeyey iyo ta'wiil inuu muujiyo ayuu bilaabay marka waxaa kala duwan shay aan gaalnimoba ahayn qofka marka intuu galo gaalaa tahay la yidhaahdo muxuu dhihi lahaa qofkaasna war aniga gaalnimo kumaba dhicinu dhihi lahaa waxaan gaalnimo maba ahan buu dhihi lahaa laakiin shay shaygu marka uu ka cudur daarto kaannahu marka ficilka agtiisu isaga laftirkiisu wou garwaaqsaday ficilkan inuu gaalnimo gaari karo markaasu wuxuu bilaabay rasuulka ilaahi anugu saan baan u yeelay kan baan yeelay inuu markaa ka cudur daarto ayb marka isla mid maahan eh, labada xaaladood icaanadu marka hadday tahay jaasuusnimo marka ayay culimmadu isku khilaafeen ma yacni ma la dilayaa ma la dilka ma laga daynayaa khilaaf baa ku jira masaladaas jaasuusku cuquubadiisu dil miya mase ma aha imaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa dil ma aha maxaa yeelay gaalnimo cad maa laa yaxilu damu mri'in muslimin ila bixdaa alaain aلطayib الzani wالnafsu bالnafsi wاtaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca wuxuu yidhi marka walaysa Eh, in qof muslin ah yacnii in gaal akhbaar muslin la siiyo suu iskaga ilaaliyo ama ugu duulo maahan buu yidhi yacni kufri bayin ah oo cad ma ah maadaama ixtimaal uu ku jiro ma la dilayo shaafici ku tega isaga a'imada qaar badanoo ka midana waxay ku tageen in la dilaayo oo yacnii in cuquubadiisu dil ay tahay xaadibna maanica ka baajiyey dilku inuu yahay kownuhu badriyan dilka waxaa ka baajiyey inuu badri yahay lacal allaha alaca calaa quluubi ahli badrin ilaa aakhirihi haddii marka hayruhu uu sameeyo aan badri ahayn yani cuquubadiisu xad maahane tacsiirta ama cuquubada uu helayo dil ayay noqonaysaa sidaasna imaam maalik baa ku tegey ibnulqayim wuxuu leeyahay amruhu ila alimaam arrintiisu imaamka iskale waa mas'ale siyaaso ku tacalluqdo hadduu u arka maslaxo in la dilo ninkaawaa inuu dilo haddii uu u arko inaan la dilinna waa la iska dhaafi karaa bacdu salafna waxay yidhaahdeen hadday ku soo noqnoqoto ama yacnii la og yahay qaraa-in ay jiraan ninkani inuu yacnii diin iyo yacnii eh, faa'iido inuusan gelin haddii uu u arko waa markaa inuu ku dilo yataxatamu qatluhu calaa kullin marka kutubta awsadka iyo kutub fara badan baa sheegaan mas'aladan aad uga hadleen icaanada marka jaasuusnimada waay midda laysku khilaafay amaa icaanatu alkufaari biاnnafsi waalmaali naf iyo maal in lala soo safto iyagu dilkeeda qofka noocaasa in lagu dilo dagaalka wax khilaafa kama taagna bal qur'aankaaba sheegaya in aladiina tawafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fiima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi اlardi qaluu alam takun ardullaahi waasica fatuhaajiruu fiiha aayaddaa marka sababu nusuulkeeda waxay ahayd dad lasoo qafaalay oo muslimiin ah ama ka joogay ayaa beder la keenay markaasaa lala dagaalkii xoog lagu soo geliyey muslimiinta birtoodii baa ku dhacday way ka qoobameeyeen muslimiintii markaabaa waxaa lagu yidhi ay markay ka qoobameeyeen qoomameyeenba aayadahan soo degeen kii marka dir yacnii lasoo dirqiyey haddii la dilay meeshaa lagu dilay aan diyo la siinin lagana hadlin dhiiggiisa laysweydiinnin midka ikhtiyaarkiis ula socdo u dagaalamayo iyaga oo iyaga u qoran oo iyaga u qoranoo lacag siiyaan ama yacni isagaba rabo ee dagaalka saa ku soo galo waa inuu min baabi owlaa uga yahay xukunka nacam marka masaa ishaan dad badanoo yacni isaga laaqlaaqan tahay baa jiro waxyaabo aan isu ekayna isu ekaysiiyo wax kala duwanna isu keeno marka waxay ku fiican tahay fuqahada kutubahooda in aada looga akhriyo aadna looga bisleeyo intaan wax kale lagu boodin dad baa waxay gaarsiisay inay yidhaahdaan jaraa'imtu ou xaadib ku dhacay iyo dadka hadda joogee gaalada iyaga u tacban oo iyaga ikhtiyaarkooda ugu tacbanoo u dagaalamo naf iyo maal u huro yaa waxay yidhaahdeen midda xaadib baa daran labadooda oo khiyaanada xaadib sameeyaaba ka sii daran bay dhaheen nacam midda hadda dadkan ay samaynayaan marka taasu uma dad ay u baxday marka ma aha waxa laga hadlay marka waa jasi iyo jaasuusnimo khilaafkaas baa ku jira amaa xugun kale oo jaasuusnimada ka duwanoo naf iyo maal nin gaaladii ugu yimid oo isagu marka u dagaalamaayo iyo masaladan xaadib isma laha xaadibna muta'awil buu ahaa ta'wiilkiisana ibnu xajar juska sideedaad buu ku sheegay fatxulbaariga culimmo fara badanoo kalena way sheegeen wuxuuna ta'wiilsaday arrimahan kor iyo hoos nebigu inayna waxba ka dhibaynin warqadda uu qorayna wuxuu ku qoray xaadib nebigiibaa idiin soo socdo ciidan badan idiin soo wato isdhiiba oo nebiga yacni dagaalkiisa uma birdhigi kartaan ayb marka isaga wuxuu is yidhi mar walba taasuu aaminsanaa binaan calaa dalika ayuu sidaa yeelay <clears throat> ayb hadalkaa marka imaamu shaafici kitaab um uu ku dhigayna baabkiisa min awal ilaa aakhir su-aasha ilaa meesha uu ku dhammaado akhbaar la gudbiyey ku saabsanayd ee dagaal imaam shaafici imaamu shaafici kama uunan hadlin wuxuu yidhi marka eh, walidaalika lamaa kataba xaadibu bnu abi baltacata kitaaban ilaa ahli makata markuu u qoray yuclimuhum fiihi isagoo ogeysiinaya bimaa hama bihi rasuulu llahi sal l slam wixii nebigu goostay oo uu hamiyey oo min alcasmi go'aan aan calaa qitaalihim dagaalkooda ah wa bacaa bihi maca imra'atin haweeney oo ula diray waqad ta'awala fii dalika xaadib arrintaa markaa wuu ta'wiilsaday oo muta'awil buu ku ahaa muxuu saa u yeelayna marka maslaxatan maslaxa tacuudu calayhi isaga ku soo noqonayso yuu u ta'wiilsaday ayb wa qabila dalika minhu rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam marka maslaxo isaga usoo laabanaysuu ta'wiilsaday oo ta'wiilkana ku xambaartay wa qabila dalika minhu rasuulu llahi sal l slam nebigana waa ka aqbalay wasadaqahu waa u rumeeyey liannahu kaana min ahli badrin maxaa yeele reer beder buu ahaa tan nin khiyaano lagu yaqaanay maahayn iyo digindaabiye iyo mar ninay ka xumaatay buu ahaa waa ka indhalaabay marka nebiga daday shaqaba u tahay iyagu doonto oo yani in layskala mid dhigaa maaha eh, liannahu kaana min ahli badrin xiina bacaa rasuulu llahi sal l slam markuu nebiga diray caliyan cali wazubayra zubayr iyo almiqdaada radia allaahu canhum faradduu tilka almar'a haweenaydii bay celiyeen min rawdati khaaf ayay ku celiyeen wa akhaduu minha alkitaaba warqaddii bay ka qaadeen wa kaana haada kanna wuxuu ahaa min iclaami illaahi ogeysiinta alla uu ogeysiiyey caza wajalla nebiyahu sala allahu calayh ali wasalam nebigiisa bidalika arrinkaa wa min aclaami nubuwatihi sala allahu calayh ali wasalam nebiga nebinimadiisa mucjizaadka tuso iyo waxyaabaha tusayana way ka mid ahayd wabilahi towfiiq sal